أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeen labaatan iyo lixaad ee kitaabkeeni qadru nada waxaan kusoo jirnay ka-anna oo mukhafafo ah ayaa maanta inshaa allahu tacaala bilaabaynaa haddii alla idmo qaala almusanif raximah llahu tacaala fi lmatni waama kaana fatacmalu wayaqilu dikru smiha wayufsalu alficlu minha bilam aw qad sharxaan u galno idaa khufifat haddii la khafiifiyo ka'anna haddii la khafiifiyo wajaba waxaa waajiba icmaaluhaa in la shaqo siiya ayaa waajiba kamaa yajibu say waajib u tahay icmaalu an an in la shaqo siiyo walaakiin hase yeeshee dikru ismihaa isimka ka'an in la xuso ayaa agharu ka badan min dikri ismi an an ismkeedii in la xuso an ismkeedu muxuu ahaa damiiru shaaniisu ma ahayn labada ka anna iyo an isimkooda keebuu badan yahay xusid la xuso ka anna ayuu badan yahay markii la yareeyo walaa yalzamu mana khasabna ma aha an yakuuna inuu noqdo isimkeedu damiiran inuu noqdo khasab maaha kaan khasab maaha damiir inuu noqdo ism daahir noqon karaa uu ka wada tusaale wayowman tawaafaynaa biwajhin muqasamiin kaandaab yatan tactuu ilaa waariqi saalmi saasuu leeyahy wayowman maalin tawaafaynaa aynoo timi xaaskiisii buu ka waramaya biwajhin weji muqasamin qurux badanoo la qurxiyey kaandabyatan ka'andabiyatan waaba garanuug garanuugtaasoo tacduu saloolanaysa ilaa waariqi salmi geedkaa salm ah calayntiisa haada alwajhu wejigani saasaa dhahaysa ama haadihi almar'atu qoftan dumarka ahi ka'andabyatan baaba hee moodaa haadihi almar'atu qoftan dumarka ah taasba marka wuxuu leeyahay dabyatan baa waxay tahay ismigii kacan ah marka ismukaanso lama kordhigo tansibul isma weeye kordhig kacan dabyatan garanuug ayaad haadihi lmar'atu qoftan dumarkaa aad moodaa garanoogtaasoo tactuu sololanaysa ilaa waariqi salmi geedkaas salimka loo yaqaan waaya marka muxuu yidhi xaggaas wuxuu ka deliishanayaa kaandabiyatan ayuu ka deliishanayaa warkaa waa ku dhacay soo maah kaandabiyatan ayuu ka deliishanaya oo muxuu leeyahay kaan waa mukhafafatun min athaqiilati kaanna dabyatanna waa ismu kaan mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira fi aakhirihi khabarkiina meeye walkhabaru maxduufun oo maxaa weeye haadihi lmar'atu tacduu ilaa waariqi salmi yurwaa waxaa la wariyaa buu yidhi binasbi dabyati in la kordhigay calaa annahaa inay tahay nalalka soo daara calaa annahaa inay tahay al ismu inay tahay waaljumlatu bacdahaa jumladda ka dambaysaana sifatun weeye tilmaan waalkhabaru khabarkuna maxduufun waa mid la tuuray oo maqan ay waxay la mid tahay adoo yidhi kaandabyatan yaa waaba garanuug garanuugtaasoo caatiyatan wax soloolanaysa haadihi almar'atu qoftan dumarkaa oo markaa sida caadiga maxay ahayd sida caadigaa waxay ahayd dabyadu inay mushabaho bihi noqoto soo maa gabadhuna noqoto mushabahi saas soo ma aha laakiin hadda markuu saa u dhigo fatakuunu waxay noqonaysaa min cagsi tashbiihi tashbiihii la rabay cagsigii oo gabadhii wuxuu ka dhigay mushabboobihi ka'an dabyatan waaba garanuug oo kale haadihi lbintu haadihi lmar'atu qoftan dumarka garanuugtii wuxuu u ekeysiiyey gabadhii oo mushabbah bihigii meeshii la rabay inay garanuugtu noqoto muxuu ka dhigay mushabbah markaasuu gabadhiina wuxuu ka dhigay mushabbahu bihi wayna saxan tahay buu ku yidhi saas in loo dhigo oo dabyatanna la kor dhigo caatiyatan xagee buu ka keenay yaa wuxuu ka keenay hee tactuu soo maah waa waxay yidhaahdaan qolyaha nuxaadda ahi aljumalu allatii lahaa maxallun min alicraab jumlooyinka booskooda la icraabo yaa tunxallu mufradan mufrad ayaa laga dhigaa mufrad baa laisugu geeyaa <coughs> jumlooyinku jumlad waxay noqotaa ii sheeg jumlad baa xaal noqota jumlad baa sifa noqota hadda kanoo kale kaan dabiyatan tacdu maxay tahay soo sifa maah jumla ficiliya fii maxalli nasbi sifatun weeye miyaysan ahayn marka jumlooyinka maxalkoodu ay shaqeeyaan ama fii maxalli nasbin xaal ah ama fii maxalli nasbi mafcuulu bihi noqda waxaa laga dhigi karaa mufrad baa loo rogi karaa baa layidhi waa fahamta soomaa aljumalu alatii lahaa maxallun min alciraabi tunxalu mufradan mufrad ayaa loo rogi karaa waaya aw amase waxaa la dhihi karaa kaan makaanahaa dabyatan oo makaanahaa in laga dhigo khabarkii laga dhigo darafkaas dabyatanna isimkeedii laga dhigo calaa xaqiiqati tashbiihi tashbiihi caadigaha markii lagu wadayo oo dabyatan mushabaho bihi ay noqonayso gabadhuna ay noqonayso markaa mushabihi wayurwaa waxaa la wariyaa birafcihaa godaal waa lagu sheegaa oo dabyatunna waa la yidhaahdaa calaa xadfilismi isimkii markaa inuu maqan yahay ay tilmaamayso ay ka adoo yidhi wey markaa kaandhabiyatunna way soo aroortay waa ku dhacay markaasi markaas kelmadda dhabya saddex xarakaa ku soo aroortay kaandhabiyatan xalkeeda waa helnay soo maa kaandhabiyatan haadihi lmar'atu baan nidhi godaalna way ku soo aroortay kaandhabiyatun ayadana waxaan leenaha dhabyatu markaa khabar bay noqotay isimkiibaa qarsoon kaan haa adoo yidhi weeye waa fahamtay soomaan haa baa maqan markaas ayadana meeshan ka maqan ka andabyatinna way soo aroorta oo markaasna antaa zaa'id laga dhigayaa kaafkaasi xarfujaris ka noqonaya dabyatinna isnu juruur maxay noqonaysaa bilkaafi warkaabaa ku dhacay soomaa saddexdaas xaaloodba waa jirtaa buuyi wa idaa kaana hadduu yahay alkhabaru khabarku hadduu yahay mufradan isimkeeda waa meel baa la saar isimkeeda maxaa lagu yidhi damiirna wuu noqdaa khasabna maaha ismi daahirna hee wuu noqon kara xaggaas kadhig ayada wa idaa kaana hadduu yahay alkhabaru khabarku hadduu yahay mufradan hadduu yahay ka waran amase jumlatan ismiyatan hadduu yahay lam yuxtaj looma baahna ilaa faasilin wax la kala dhexgeliya uma baahna wuxuu ku leeyahay ka'an tii khafiifka ahayd khabarkeedu saddex midkood weeye jumla ficliya jumla ismiya mufrad caadiya warkabaa ku dhacay soomaa muxuu israaciya hadda marka haduu mufrad yahay ama jumla ismiya yahay faasil looma baahno wax faasil meesha ha keenin yani lam iyo qad iyo hawlahaas hee ha soo dhexgelin buu ku yidhi waaya falmufradu ka qowlihii kaan dabyatan oo kaan ii sheeg kaan dabyatun oo kale wey oo markaa muxuu ka wadaa de kaan dabyatun sod waxaan keenayo godaalka kaan dabyatun khabarkii meeye meeye khabarkii kaan dabyatun khabarkii mee dabyatun weeyaba dee kaana iyo haabaa loo qarinayaa sumaaan soo sheegin wata horuu kugu sheegay wayurwaa birafcihaa calaa xadfi lismi ay kaanhaa dabyatun adoo yii markaa khabar bay isku bedelaysaa dabyatun soo khabar mufrada maah lama baahna marka inaa kaan qad dabyatun iyo kaan lam dabyatun inaad tidhaahdo faasil soo dhexgeliso kaan iyo khabarkii lagaagama baahna fii riwaayati man haddaan ku socono weeye cid riwaayada rafaca goday dabya goday waljumlatu ismiyanka qowlihii weeye wasadrun mushriqu lowni kaanhadyahu xuqaani <laughs> wasadrun laab laab waa la godi karaa waan lahoos dhigi karaa haddii la goda marka waa mubtada wasadrun sadrigaasoo mushriqu lowni kaan <coughs> haddii lahoos sadrin ruba sadrin bay noqonaysaa markaa wa sadrun laab laabtaasoo mushriqu lowni hadda laabta cadeedkan wada wuxuu ka wadaa meesha markii magaranaysaa la soo surtay qalaadada ee sulis ku soo dhaco ou soo gaaro ayuu sadri ka wadaa wasadrin laab laabtaasoo mushriwasadrun laab laabtaasoo mushriqu lowni midabkeedu uu dhaldhalaalayo haa iftiin bixinayso dhaldhalaalaysa kaanhu kaana shaana ama kaanhu waxaaba moodaa yaahu isaga tadyaahu labadiisi naas xuqaani weelka xuqaan la yidhaahdo oo kale baa moodaa kaan tadyaahu waxaa moodaa xuqaani baa moodaa meesha waxaa ku jira kaanhu damiirkii ismigii kacan wuu maqan yahayo kaanhu ay kaana sha'na waxaaba moodaa sadiyaahu hee xuqaani weelka xuqaan la yidhaahdo inuu yahay oo kale xuqaan wicaaun macruuf bay ku fasireen qolyihii shuraacda weeyaan weel carabtu isla taqaanay weeyaanoo kuuskuusanoo saasoo kalea marka xuqaan waa jamcu xuqatin jamcu xuqa waa mufradka cafwan taniyatu xuqatin wey xuqaan waa ma garanaysaa waa laba xabay leena muxuu ka daliishanayaa shiikhu xaggan yaah kaan hu tadyaahu waa mubtada xuqaanna maxaa weeye yaah waa khabar dee jumlada marka tadyaahu mubtada iyo xuqaana oo khabaroo la isku daray baa fii maxalli rafci khabaru kaan ah marka jumla ismiyaa maxay noqotay jumla ismiya maxay noqotay khabarkii kacan mukhafafada soo ma ahan markaas faasil ma u baahanna wax faasil inuu soo dhex galay maya ma soo dhexgelin xuqaan marka sida caadiga xuqataani in la dhahday jamcu mufradku waa xuqatun wey musanahana waxba lagama tuuro waa fahamtay soo ma ahan daruuratu shicri buu oga tuuray tacda wain kaana hadduu yahay ka waran alficlu ficluka haduu yahay wain kaana hadduu yahay khabarku ficlan hadduu yahayna wajaba waxaa waajiba an yufsala in la dhexaysiiyo minhaa an yufsala in laga sooco ficilkii minhaa ismika an imaa bilamlam in lagaga sooco aw qad lagaga sooco laskuma xijin karo falwalu ka qowlihii tacaalaa weeye kaanhu ay kaana sha'na xaalku waxaba uu yahayba lam taqna inaysanba jirinba waa moodaysaa weye bilamsi shalay inaysan jirin baa moodaysaa kaan lam taqna waaba ayadoo aan jirin oo kale bil amsi shalay beertii shalay camirnayd oo musiibadu ku dhacday xale la miray waxaaba moodaa saaq markii lasoo kacay inaysan shalay meeshan beerba hee aysan jirinba ka'anahu ay ka'anna sha'na wey xaalku waxaaba moodaa lam taqna inaysanba jirinba lam tamkuth wey macnuu bil amsi shalay inaysan jirinbaaba moodaysaa wey marka ka'anhu ismigii meeyay ka'an hu oo sha'niya weeye soo maa waaya khabarna maxaa u ah lam taqna bilamsi marka maxaa la keenay faasil baa la keenay jumla ficiliya maadama khabarku noqdo maxaa la keenay faasil ah lam ah wa qowlu shaaciri baa daliil u ah kaan lam yakun bayna alxajuuni ila safaa aniisun walam yasmuur bimaka tasaamiruun kaan lam yakun bayna alxajuuni ila safaa aniisun walam yasmur bimaka tasaamirun ay kaana sha'na sha'nigu waxaaba uu yahay lam yakun kuma sugnayn bayna alxajuuni xajuun meesha la yidhaahdo ila safaa ilaa safa laga gaarayo aniisun qofna kuma sugnayn aniis bimacnaa insaanun buu ka wadaa qofna kuma sugnayn weeye walam yasmur ma saamalaynino kuma sheeka qabsan bimakata meeshii maka ahayd saamirun dad sheekaysanayana ma jirin yacni waa la wada xaroodo wey marka waa ku dhacay soomaa samar waxa weeye in habeenkii sheeko loo fadhiisto oo magaranaysaa iska damaashaado samar wey hmm, hmm. marka wuxuu yidhi kaanhu ay kaanhu ay kaana sha'na hudaas sha'ni ku macnee kaanhu kaana sha'na xaalkaiyo shanigu wuxuuba ahaa waxaaba moodaa inuu ahaa lam yakun inuusan jirin bayna alxajuuni ila safaa aniisun mid hee insaan jirin walam yasmur inuusan hee ku sheekeysan oo sheeke habeena isugu soo bixin bimakata saamirun mid yani sheeko ku saamaleelaya muxuu ka daliishada xagganna khabar maxaa noqday jumla oo meeda jumlada ficil khabarka noqotay caliyow meeda jumladaas khabarka noqotay meeday haye yaa noo sheegaya jumlada khabarka noqotay yaa isnooleeya weli dadka mudaynaya hadda hadda ina dhacayso war isnooleeya meeye khabarkii lam yakun soo isimkiina meeye wasmuhaa damiiru sha'ni oo maxduufa weeye hu weeya damiir qaa'iba ah markaas damiirshan noqda waa fahamteen soo oo weliba lab ah dhadigu damiirusha'ni ma noqdo haye maxaa dhahaysaa markaa mar haddii jumla ficliya khabarkii noqotay wajaba hee wajaba an yufsala baynahaa an yufsala minhaa bilam lam baa lagu markaa lagaga soocay wathaani ka qowlihii weeyaan asifaa taraaxulu hayra anna rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaan qadi wuxuu yidhi asifa waxaa dhowaada attaraxulu baa dhowaada safarkii hayra laakiinse anna rakaabanaa gaadiidkayagu lammaa tazul weli ma suulin ay lammaa tadhab zaala yazuulu soo garamaysaan zaala saddex macnaa kusoo ficnaynay zaala yazaalu waad sii shaqaynaysayo kaana waalaheed ahaa walaa yazaaluuna mukhtalifiin waa fahan soo zaala yuziilu maxay noqonaysaa yamsaxu baabi'inaya wey ka saaraya yuziilu lawsaaq zaala yazuulu maxaa weye yazuulu yadhabu wey macnuhu tan marka waa ayadii walammaa tazul ay lammaa tadhab welima aysan tegin wey oo kama dhaqaaqin birixaalinaa meeshii aan degnayn wakaan qadi waka'anhu waxaana moodaa hu shaniga waxaa moodaa qadi ay qad zaalad inay tagtay baa moodaa wey gaadiidkeenna isagoo jooga yaa baa waxaa moodaysaa inuu hee inuu tagay baa moodaysa yani su u diyaari yahay wey macnuhu su u diyaari yahay yaa ayaa waxaa moodaysaa inuu tegey warkaa waa ku dhacay soo maa marka qadi ay qad zaalat baa ku jirta meesha waabatan qad zaalat kuma qorna asifa waxaa dhawaaday ataraxulu baa dhawaaday kheyra laakiinse ana rikaabanaa safarka gaadiidkayagii lamaa tazul weli ma tegin weeye birxaalin ma tegin waka an warya shaaniyana waxaa moodaa qad zaala inuu hee inuu tegay baa mood hazaalad mm-hmm. fa xudifa alficilu ficilkii baa la tuuray ficilkii ayaa hee la tuuray diqad maadaama guuridii meesha la keenay waa la fahmaya meesha inay guurida ku jidho <coughs> waaya intaa marka wuxuu kaga baxay khafiifkii ka an iyo in iyo wixii la khafiifinaya tawasudu lkhabari wa taqadumuhu khabarkii inuu dhexda galo ama hormaro walaa yatawasadu khabaruhunna ilaa darfan aw majnuura naxwu ina fii dalika lacibratan ina ladaynaa ankaalan sharxa walaa yajuusu ma bannaana fii haadalbaabi baabkan innaya walaalaheed ah tawasudu lkhabari khabarkinu dhexda gala ma bannaana innaa la sheegayaa ismkeedaa ku xigaya khabarka kusii xigaya dhexda ma soo geli karo inuu soo dhex galo baynal caamil iyo wasmihi waxaan kaloo bannaanayn walaa taqdiimuu calayha lagamana hormarin karo haye kamaa jaasa sidii ku bannaanayd oo kale fii baabi kaana ku bannaanayd su'aal buu isweydiiyey muxuu kaga duwan tahay kaana idan kaana waa lagu baneeyey soomaahan laa yuqaalu la dhihi mayo buu yidhi in qaa'imun zaydan la dhihi mayo asalku muxuu ahaa inna zaydan qaa'imun buu ahaa soomaan inna qaa'imun zaydun lama dhihi karo buuyi kamaa yuqaal sida loo dhaho kaana qaa'iman hee zaydun loo dhaho ma jidha iyada sababtu maxay tahay waalfarqu baynahumaa waxaa weeye ana al afcaala ficilada kaanaya asaageed am kanu amkanu ayagaa ku xoog badan wey aqwa macnuhu ku xoog badan fil camali xagga shaqada minal xuruufi kaga xoog badan markaas maadaama ay kaga xoog bateen xagga ay awoodaya shaqada fa kaanad waxay noqdeen markaa axmala kuwa ka xambaarid badan de culeysa kaga xambaarid badan halkaa waa ku dhacay soomaa fa kaanad markaas waxay noqotay axmala mid ka xambaarid og lian yatasarafa inay ku gadgadoomaan fii macmuulihaa kuwa ay ku shaqaynayso wamaa axsana alla maxaa ka wacan qowla ibnuheeh cunayn soomaa maxaa ka u fiican warkiisa yashku asagoo yashkuu ka sheeganaya ta'ahurahu dibdhiciisa muxuu yidhi ka'annii min akhbaari inna walam yujiis lahu axadun fi naaxwi an yataqadama mhm walam yujiz wey kaanii anigu waxaba i min akhbaari inna inna khabaradeedii oo kale inaa ahay baa i moodaabi walam yajus walxaal lam yujis uusan bannayn lahu akhbaarta uusan u bannayn axadun qofna fi naxwi naxwaha dhexdeeda an yataqadama inuu hormaro <laughs> sida inna iyo walaalheed khabarkeeda qof naxwoolaya uusan marnaba u ogolaan inay hormaraan anaa khabarkii inoo kala noqday subax kastaan waan dambeeyaa wey gadaal baan kasoo gaaraa bahasha alkaabaa ku dhacay soomaa marka wuxuu leey gabay laakiin shiikha abulmaxaasin baa la yidhahdaa nasrullah ma garanaysaa ninkaasi nin shaaciroo fiican buu ahaa lixdii boqol meelahaas ayuu dhintay lix boqol iyo soddon meelahaas ayuu dhintay ninkaasi waxaa layidhi lam yuxtaj fi shicrihi gabaygiisa gabay xujaa maaha balfiiri shiikhu mactaa ma xujaysan muxuu yidhi wamaa axsana yacni wuxuu usoo qaadanayaa yacni daraaf ahaan wuusoo alla fiicana qowlka hebelna fiicana yacni daliil ma waa fahamteen soo daliil ma usoo qaadan wuxuu socda inuu xoogaa daraafaha ku siiyo marka lama xujaysto gabayadiis maxaa yeele rag damba weeye rag damba weeyaan marka muxuu ku yidhi inna khabarkeeda lagamana hormarin karo isimka ina lagama soo hormarin warka ma ku dhacay wayustathnaa min daalika arrinkaa xukunka haddaan sheegn waxaa laga soo reebayaa maa idaa kaana alkhabaru khabarku hadduu yahay hee darfan yahay aw jaaran majruurun yahay fa innahu wariyashaaniya yajuusu fiihimaa waxaa ku bannaan labadaa an yatawasada inay dhexda galaan baa bannaan maxaa yeelay la'annahum maxaa yeelay nuxaadu qad yatawasacuuna waxay iska waasacsadaan fiihimaa labadaa darafka iyo jaarka maa laa yatawasacu waxaysan u ogolayn fii hayrimaa ogolayn ba u ogolyihin ayaga wey meele aysan kuwa kale geli karin ayay gelayaan weeyaan kamaa qaala allaahu tacaala su-aalow aal yidhaahda inna ladayna waxaanu leenahay oo haysana oo u diyaaran nimanka gaalada ankaalan jeebayaal yacni silsilado culculus oo lagu xirxiro iyo wajaxiiman naar kulul baanu diyaarina wa tacaaman daa qusatin margasho u saaxiiba lagu marganayo ina fii daalika anigaa waxaa ku sugnaaday la cibratan baa ugu sugnaatay liman bay ugu sugnaatay yakhshaa cabsanahaya mhm. muxuu ka daliishaday sheikhu raximah tacaala ina ladaynaa isimkii meeye ankaaran maxaa ka soo hormaray ladaa oo darafa soo maah khabarkiiya ina fii daalika la cibratan meeye khabarkii meye khabarkii fii daalika meye isimkii ismijna soo hormaray laakiinse meeshaas isim caadi lama keeni karo wastahnaytu waxaan kaga kaaftoomay bitambiihii baraarujintaydii aan kugu baraarujiyey calaa imtinaaci tawasudi dhexda inuu galaaynayd in la diiday fii hayri mas'alati darfi iyo waljaari iyo walmajruur wixii ka soo hara waxaan kaga kaaftoomay ani tambiihi inaan kugu baraarujiyo calaa imtinaaci taqdiimi inuu ka sii hormaro inna inuu ka sii hormaro warkaa makudhacay markaan ku lahaa khabarku inna iyo isimka uma dhexeyn karo laba shaqe ii qabatay kow tawasud inaa meesha ka saaray shaqada labaad maxay tahay cabdul iyo shaqada labaadoo ah khabarku inuusan innahee kasii hormarin labadaa shaqaba halkaa masalaan ku sheegay baa iya ka faalo qaaday sababtu maxay tahay licanna imtinaaca alashali kii fududaa in la diiday yastalzamu waxaa ka dhalanaya imtinaacu hayrihi kayrkiisna in la diido ah, ma ka dhalanayso de soo maa bikhilaafil cagsi cagsiga maya cagsigana hee cagsiga yani bikhilaafil cagsi cagsiga ayadoo khilaafaysa weeyaan waaya walaa yastalzamu bikhilaafil cagsi maxaa laga wadaa soo ma fahmaysaan yacni kii weynaa haddii la diido macnaheedu maa kii yaraa baa la diido macnuhu saas maa haddii kii yaraa la diido maxaa ka dhalanaya kii weynaana waa raacaya walaa yalzamu ka dhalan maysa buu yidhi min dikrii xusida aan xusay tawsiitahum adarfa walmajruura darafka iyo majruurka inaan dhexda geliyaan xusida aan xusay ka dhalan mayso an yakuunuu inay magaranaysaa nuxaadu ahaayeen noqdaan yujiisuuna kuwa banneeyey taqdiimahu taqdiimahee taqdiima aljaari waadarf mas'ala buu kuu sheegay maxaan ogolaada buu yidhi horta daraf iyo jaarku inay dhexda yimaadaan soo taa laftigeedana ka dhalan mayso hee inay hore maraana ka dhalan mayso maxaa yeelay li'annahu walyashaaniye laa yalsamu ka laasimi mayso min tajwiisim in la banneeyey fil ashali tii fuuday in lagu banneeyey ka dhalan mayso tajwiisahum in lagu banneeyo fii hayrihi haa kii ka weynaa warkaama ku dhacay waay mawaadicu kasri hamzati inna inna hamsadeeda meelaha la hoos dhigo yacni ina iyo annaa lagu kala saarayaa hadda gormaa ina isticmaalaysaa goormaa anna isticmaalaysa warkabaa ku dhacay soo soomaa goormaa ina la isticmaalahaya goormaas annahee la isticmaalahaya waatan matniga wtuksaru ina fi libtidaa'i naxw ina anzalnaahu fi leylati lqadri wabacda alqasmi naxw xaamiim wlkitaabi mubiin ina anzalnaahu wlqowli naxw qaala inii cabdullaahi waqabla allaami naxw wallaahu yaclamu inaka larasuul sharaxee tugsar waa lahoos dhigaa inna fii mawaadica baa lahoos dhigaa kow ixaduhaa waxa weeye an taqaca inay dhacdo fi ibtidaa'i ljumlati jumlada horaanteeda inay jumladaba uga horayso ka qowlihi tacaalaa inaana waanzalnaahu waanu soo dejinnay fii leylatin qadri ina saguma horayso ina acdaynaaka waanu kusiin alkawthar alaahoy ina wliyaa allah ilaahay awliyadiisu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ma baqaan mana cabsadaan weeyaan inta kala garana alaa ina maxaa ka horaysa alaa baa ka horaysa tanna maxay tahay ibtidaau lxukmi ibtidaa'i baa laba noqday ibtidaa xaqiiqiga iyo mid xukmiya oo alaadu magaceed xarfu iftitaaxin weeye soomaa waa xaraf wax lagu furfurto marka xarfu iftitaaxu diidi mayo inaa hee inay iftitaax noqoto isdiidi wey macnuhu istihee marka alaa hadday hormarto laa tamnacu ibtidaa'iyata inna ina inay ibtidaa noqoto hee diidi maysa weeyaan waxaa kaloo ka mid a ah walaa yaxsunka qawluhum qowlkoodii yuusan ku murwegelinayo maxamedow ina alcizata awoodu lilaahi baa iskale qowlkooda minulcisata miyaa qowlkoodu maya haddii saa lagu fasiro walaa yaxsunka qowluhum qowlkooda yuusan murugo gelin ah inal cisata ah waaba isdiidaysaaba qowlkan inal cisata lilaahi jamiican waaba qowlkii la rabayoo nebiga sal slam hidiilada gelinayay soo maah marka ibtidaa xukmi laftigiisuna waa yahay maadaama uu macna xagga macnaha uu ka go'an yahay inta ka horaysa warkaabaa ku dhacay soomaa yaa waaya nooca labaad athaani bacda alqasami dhaar gabaasha inuu yimaado ka qowlihi tacaala xaamiim walkitaabi baan ku dhaartay kitaabkii almubiina ee cadda ee wax caddaynaya innaa anagu anzalnaahu waanu soo dejinay hu kitaabkaanu soo dejinay fii leylatin baanu soo dejinay haya innaa anzalnaahu muxuu dhacay bacdal qowlihi tacaala yaasiin walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii alxakiimi ahaaye innaka adigu nebi muxamedo la min almursaliina baa tahay innaka adigu la min almursaliina baa ka mid tahay wey rabbaka inaka athaaliuhaa an taqaca inay dhacdo maxkiyatan sheeko inay noqoto bilqowli qowl lagaga sheekeynayo yacnii qaala kelmada qaala ama yaquuluyu baa laga hormarinaya macnaha kelmadan waxaa weeye qaala inay ka hormarto macnuhu waa sidaas ina qaalahee ka hormarto maxkiyun bilqowl yacnii in war lasoo tubinayo qaala laga horeysiiyo uu yahay qawlihi tacaala qaala wuxuu yidhaahda inii cabdullaahi buu yidhi soo ma yaquulu caliyun cali wuxuu leeyahay inanii musaafirun inanii baa dhahaysa annani dhihi maxaa yeele yaquulu baa ka hormaraysa soo jeedid yaa araabicu waxaa weeye buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala an taqaca laam inay dhacdo bacdaha gadaasheeda laamulibtidaa baa laga wadaa inay laamtan magacyo badan bay lahaan doontaa laamulmusaxliqa iyo laamulibtidaa iyo magaranaysaa magacyadaas oo dhan bay leedahay laamulmucalliqa iyo magacyo badan bee leedahay laamulmucalliqa laamulibtidaa laamulmusaxliqa an taqaca allaamu bacdaha inay dhacdo ka qowlihi tacaala wallaahu alle yaclamu waa mid og inaka adigu la rasuuluhu inaad tahay wallaahu alle yashhadu wuxuu qirahayaa ina almunaafiqiina lakaadibuuna ayadan fiili fakusirad waa la hoos dhigay bacda yaclam iyo yashhad baa la hoos dhigay soomaa ya yaclam iyo yashhad horta dhaar ma aha koow warkiina ina kama bilaaban laabo xeye ku dar maxkiina ma aho yaquuliyo lagama hormarin okay maxaa u golaaday marka inna in la akhriyo oo anna loo akhrin waayo ina dhexda ku jidhaaye la baa timaaday baa bacda an taqaca laamu bacdahaa la baa ina gadaasheeda dhacday warkaama ku dhacay oo inay la'daasi darteed loo hoos dhigay maxaa caddayn kuugu ah tana caddayn uga ah buu ku yidhi wa kaanat qad wa in kaanad haba ahaatee qad futixad mid la kordhigay bacda calimaya washahida fii qowlihi tacaala calima allaahu alla wuxuu og yahay oo ogaalkiisa asaliga annakum idinkoo kuntum takhtaanuuna anfusakum annakum soo ma anna haye shahid allaahu alla wuxuu qirahayaa annahu wariya laa ilaaha ila allah soo anna iyo anna oo calamada shahidaa ka dhacay iyo yashhadu iyo yaclamu maxaa kala duway farqiga keliya udhexeeya waxa gadaasheeda timaaday weeye warka ma ku dhacay laam ayaa hee gadaasheeda timaaday wadaalika arinkaasi liwujuudi laami arinka keenay inna in la isticmaalaa waxa weeye liwujuudi laami laam inay jirto fil awalayn labada hore duuna alaakhirayn maya mhm. dukhulu laami laamtu inay gasho calaa macmuulayin meeshan mashruuc muhima buu noogu akhrin doonaa sheikhu laamtii laamtidaag ahayd waxay geli kartaa buu ku yidhi inna labadeeda macmuul labada macn maxaa laga wadaa yaa isimkeeda iyo khabarkeeda bay gelaysaa bal fiiriya halkan wayajuusu dukuulu laami calaa maa ta'ahara min khabari inna almaksuurati aw ismihaa aw ma tawasata min macmuuli lkhabari aw lfasli wayajibu maca lmukhafafati min athaqiilati in uhmilat walam yadhar macna <laughs> dhegeyso horta laamtaas wallaahu yaclamu inaka larasuuluhu soo maah haahey calima iyo dannayso isku xukun ma ahayn yaa hadda marka yaclamu innaka la rasuul yaclamu eh, may labadeedii mafcuul meeye yaa may labadeed mafcuul innaka la rasuul baa fadhida soo maa haa innaka la rasuulu ayaa fadhida saa oo la soco yejuusu waxaa bannaan buu yidhi dukhuulu laami duulu hee <coughs> dukhuulu laamil ibtidaa'i inuu galo bacda in in gadaasheeda intii almaksuurati ee la hoos dhigay calaa waaxidin min arbacatin afar midkood yaa in gadaasheeda laamulibtiduhu afar midkood buu noqdaa afar midkood buu la socdaa meela socotaa warka itnayni labo muta'akhirayni way dambeeyaan wanaynina mutawasidayna dhexdee ku jiraan fa ama almuta'ahiraani soomaahan falkhabaru waa khabarkii kow yacnii macnuhu waxaa weeya khabarku markuu laamul qaadanayo waa inuu dambeeyaa yani khabar eh, la hormariyey yaa khabar lasoo hormariy ma dhici karaa yaa yaa yaa haa waa isku qaadeen qolana haabayana isku qaadeen qolana may maya iyo haa weeye isku jidha waa mayo sida guuda waa haayoo jaariya majruuriyo iyo darafa kala gurbaasha sheekh baratay maxaa isugu qaadaysa marka wuxuu yidhi inna wa akhwaatuha khabarkeedu markuu qaadanayo laam laamultidaah waa inuu ugu dambeeyaa warka waa muta'ahir waa inuu noqdaa kow tusaale inna rabbaka rabbigaa haye laduu maqfiratin wey mid u saaxiiba laduu maqfiratin mid u saaxiiba weeye soo jeedid wal isimkiina laamulibtidaa buu qaadan karaa laakiinse goormuu qaadanayaa waa inuu muta'ahir yahay asna warkaa ma ku dhacay waa inuu hee muta'ahir yahay marka warka soo uruuri laamulibtidaa kan wataahi markasta waa inuu hee muta'ahir waa inuu yahay hadduu ism yahay aduu khabar yahayba inna fii daalika lacibratan baa ku sugan lacibra baa ku sugan weeyaan hmm. wa ama almutawasitaani samaan fa macmuululkhabari kuwa dhexda gelaya labada dhexda gelaya waa labadee buu yidhi waa macmuulu lkhabari khabarku kuwuu ku camalfala ee khabarkiina maaha isimkiina maaha laakiinse khabarku eray uu ku camalfalay ama mafcuul uu ka dhigtay ama wax kale uu ka dhigtay ayaa laam qaadanaya dhexdana imaan kara tusaalahanday inna zaydan zayd la dacaamaka cuntadaada aakilun wuu cunaya aakilun faacil ma tacmal camal alficli dacaamaka maxay u tahay dacaamaka waa mafcuulun hee he liaakilin bay mafcuul u tahay maxay waa ismu faacil shaqada ficilku qabanaya warka ma ku dhacay haye marka dacaamaka ismu inana maaha khabaru inana maaha maxaa wey marka macmuulu khabari inna inna khabarkeeda ku camalfalshay oo mafcuulu u yahay marka khabaru ina markii macmuulkeedu uu laam qaato dhexda waa inuu yimaadaa warkaa kudhacay soomaa yaah wadamiiru baa qaadan kara marka waa labadii dhexda imaanayay wadamiiru baa qaata laamulibtidaagii damiirka almusamaa lagu magacaabo cinda albasriyiin reer basra markii la joogo agtooda faslan damiiru lfasli la yihaahdo wa cinda alkuufiyiina marka la joogana cimaadan loo yaqaano naxwu qowlihi tacaala ina haadaa kani lahuwa oo kan ahay alqasasu weeye alxaqu ee xaqa ah damiirulfasli maxay ugu bixiyeen horta waaya damiirulfasli waxay ugu bixiyeen liannahu fasala wuxuu kala saaray bayna kowni maa bacdahu nactan wa kownihi khabaran damiirulfasli waxay ugu bixiyeen hadda fiiri inna haadaa lahuwa alqasas soo maahan lahuwa meesha ka saar inna haadaa alqasasu markaan dhao yaa qasastaasi maxay u ekaanaysaa sifa oo e, inahaa e, maxaan idhi haddaan dhawday e, taas bal noo kaadiyo haadaad alqaasi sifa ma noqon kartee noqon kartaada laakiin sida caadiga ah zaydan zay maxaan dhahnaa zay e, ii sheeg zaydun huwa alqaa'imu haddaan dhawdo saxla ahaan taasoo qabso zaydun huwa alqaa'imu huwa meesha ka saar zaydun alqaa'imu markaan dhaho qaa'im maxaa maxaa maxaa labsi baa ku jira ah qaa'imtu ha huwa alkhabaru hee aw innactu lizayd warkama ku dhacay maxaa lasu qabanayaa yaa haye sacdi maxaa lasu qabta zayd miyaan sifa u tahay mise waa khabarkii zayd warkama ku dhacay marka si loo kala saaro fasli si loogu sameeyo oo loo sheego qaa'imun inay tahay een ii sheeg khabar ay tahay damiirulfasli baa la keenaya zaydun zaydu huwa zayd alqaa'imu waa kan taagan marka damiirulfasli waa kaa ah, okay reer kuufiyana cimaad bay u bixiyeen waayba ayaguna cimaad ugu bixiyeen waa kan likownihii inuu yahay xaafidan mid ilaalinaya limaa bacdahu waxaa ka dambeeya xataa laa yasquda alkhabariyatu suusa khabarku meesha oga bixin dhinac kale ka fiiriyen waxay yidhaahdeen war maxaa sayd qaa'imka maxaa ku haya khabarnimada yaa huwa ku haysa lowlaa huwa qaa'im khabar noqon maya bay marka waa tiir uu ku tiirsan yahay qaa'imun huwa waa tiir waxay u tahay yaa qaa'imun bay saas u haysaa wey huwa waxay haysaa qaa'iman bisa u haysaa haddii meesha ka baxda huwa nacti buu noqonaya waa fahamti soomaan marka laba nacba ka fiiriyeen mooyaan waa isku xukun wuxu tanna waa la midoo lahuwa marka waa tawasudoo laamulibtida xaggee ba gashay huwa huwa marka waa damiiru faslin weeyaan waxa ciraaboo kale u leeyahay aba yaraatee ee bajidho weeyaan wainaa anaguna lanaxnu saafuuna baan nahay malaa'igta dhahaysa wainaa anaguna lanaxnu anaguna asaafuuna baanu nahay kuwa safanayey wainaa anaguna lanaxnu waxaan nahay lanaxnu anagu almusabbixuuna kuwa tasbiixsanaya baan nahay oo u safanayay yani ilaahay caabudidiisa u safanayay magaranaysa inaa asaga isu duleeyaanoo magaranaysa oo kaa marka naxnudaasi haddii meesha laga saaro wainaa anagu annagoo asaafuuna ah hee heede hee hee hee ma jirdha maya marka waa in la keenaa la naxnu waa in la keenaa si naxnu ay u noqoto tiir uu cuskada saafuuna si saafuuna khabar ay u noqoto markaa ma ku dhacay lanaxnu waa lagu daray allahuma salli calaa maxamed waqad yakuunu wuxuu noqdaa duuulmarka intee jeer ayaa laamul ibtidaa ina gadaasheeda imaan ka dhaa afar jeer laba gadaal bay tagtaayo marna isimkiibaa qaato gadaal taga marna khabarkiibaa qaatowol gadaal taga marna hee dhexda timaadaayoo damiirulfasli baa qaata marna maxaa qaata macmuulukhabari warkaama ku dhacay waay waqad yakuunu dukhuulu laami waajiban laamtu inay timaado waajib bayba noqon kartaa qaarkood wadaalika magoortay waajib noqonaysaana waxa weeye idaa he idaa khufifat in in haddii la khafiifiyo oo wa uhmila la shaqo tiro oo walam yadhar uusan muuqan qasdul ithbaati ithbaatnimadii iyo sugnaantii ujeedkeedii ka qawlika atraha weeye in zaydun munaliqun laamta u kaadi haddaan dhaho in zaydun munaliqun oo inta aysan shaqayn in zaydan munaliq haddaan waa shaqaysa soo maahan haddaan dhaho in zaydun munaliqun maxaa isku khaldaysaa in zaydun munariq yaa akhi in zaydun munariqun haddii micnee lagu dhaho laba micnaa in zaydun zayd ma ahan munariqun mid tegay ma aha waa sax maxaa kaloo saxa in zaydun zaydi munariqun waa mid tegey yacni zayd ma tegin iyo zayd waa tegay bee soo baxda marka maxaa meesha yimaaday annaguna maxaa rabnaa in mukhafafaa markaan waxaa ku khasbannahay oo waajiba maadaama meeshii iltibaas yimaaday in khabarkii meeshii ahaan jidhay hadda khabar maa meeshii khabarka inna uu ahaan jidhay in la raaciyo hee laamulibtidaa maxaa lahayaa in zaydun lamunaliqun markaa faariqay noqotay laamulibtidaagi maxay noqotay laamulfaariqi tufariqu bayna in annaafiya hee wa in almukhafafa soo ma jeedid mhm. xagga marka maxaa kugu baxay yaah haddaan dhaho in zaydun lamunaliqun micnee in zaydun zaydi hee lamunaliqun waa mid tegaya haddaan dhaho in zaydun munaliqun micneenna in zaydun zayd ma ahan munaliqun mid tegaya warkaama ku dhacay waay wa innamaa wajaba huna halkan waxaa loo waajibiye farqan kala saarid bayna la kala saarayo baynaha iyada iyo wabayn inaa naafiya kalati oo kale fii qowli tacala ku jidhay in cindakum in cindakum maa cindakum agtiina ma ahan min sulطaanin in cindakum in cindakum ay in sulطaanun weeye in sultaanun wax awooda oo bihaadaa tan aad u xaq leedihiin cindakum ma ahaan wey macnuhu markaaba kudhacay soomaa yaah inta naafiyadaas oma shaqayso tacmalu camalh soomaa yaa suldaantaas oo mintaas waa xarfu jar oo zaa'ida weeye suldaan marka waa ismu in marfuucun wacalaamatun damatun muqadaratun cala aakhiri manca min duur istiqaal bixarakati xarfi jari zaa'id wey markaa kudhacay soo maahan cindakum taas soo hormartaan maxay tahay yah maxay tahay khabar weeyaan warkaa waa ku dhacay soo maa waaya taasaan ku ciraabaysa marka in cindakum maa cindakum wey in cindakum ay maa sulaanun wax sulaana maa min sulaanin wax sulaana cindakum idinma sugnaanin bihaadaa shayga a ku leedihiin walihaadaa sidaa daraad tusama wax lagu magacaba allaamu faariqa baa la yidhahdaa li'annaha maxaa yeele faraqda waxay kala saartay nafyi wa been bay kala saarta soo maa fa in la waayo shardun min aalaai saddexdaa sharda soo sheegan saddexda shardi saddexda shardi sheikh khufifat inna wa uhminad labo walam yadhar ilihbaatu saddexdaa sharti mid ka mid a ah, haddii la waayo yaa kaana dukhuuluhaa wuxuu noqonayaa jaa'isan laa waajiban licadami iltibaas meesha iltibaas ma jiro markaa wadaalika arrinkaasna in shudida haddii la adkeeyo weeyo inna zaydan tiraado ka baxday aw khufifat la khafiifiyo oo wa ucmila la shaqo siiyo la dhaho maxaye eh? in zaydan qaa'imun la shaqo siiyo aw khufifad la khafiifiyo wa uhmila la shaqo tiro laakiinse wadahara almacnaa macnihii waa layska yaqaanaa wax iltibaas meeshii ma yaalaan ka qowli shaaciri ana bnu ubaati daymi min aali maalikin wain maalikun kaana kiraama almacaadin muxuu yidhi ana anigu ibnu ubaati daymi dulmiga kuwa diida wiilkoodii baan ahay min aali maalikin ahdee warkaa ku dhacay soomaa wain maalikun maalikna yaa kaanat waxay noqotay kiraamal macaadin macaadintii dadka dhaladka kuwa ugu sharaf badan bay noqotay wey intaa way shaqaysay maalikuna waa isimkii kaanad kiraam marka lasu daran khabar bay u noqonaysa warkabaa ku dhacay soomaa yaa ha way godan tahay dee in maalikun dee intan waa naafiyo afan ma khalday wa in maalikun maaligna wey macnuhu in maalikun maaligna kaanad waxay noqotay kiraamalmacaadin waa inadii mukhafafada ahayd weeye waina maaliadoodii bay la mid tahay marka xakan fiiri wain maalikun horta ma shaqayn koow mushadadan maaha waa mukhafafa maxaa diid soo marnay hadday mukhafafo oo hee muhmalana ee tahay iltibaasna jiro hee wejaba laaman soo maahayn xaggan wax laaman ma taale maxaa dhacay wain maalikun la kaanat maxaa loo dhihi waaye meeshan waxaa lumay shardigii ahaa iltibaaska dhexgalkii baa lumay oo see u dhehe macnahi waa la fahmayaa ninkan beedka hore muxuu soo sameeyey inta hore wuu soo fahmaya somaan ana anigu ibnu ubaati daymi dulmidiidka wiilkoodiiba ahay soo maah soofaan ma aha oo min ali maalikin ah ma dhici kartaa marka in intaas diidma laga dhigoo la yidhaahdo wain maalikun maaligna ma ahan he wa in maalikun reer maalikna kaanad kiraamal macaadini macaadintooda yacni dadka dhaladka ah kuwa ugu sharaf badan ma aha ma naci kartaa yacni nefyi ma ku khaldami kartaa maxaa isdiidaya maxaa isdiidaya beedka inta hore oo faan ah iyo inta dambe dambeoo kiraamadiinu reer ka qaaday soo isma diidin marka xagga maxaa soo haray meeshan diidmo maahee waa intii mukhafafada ahaa waxaan loogu diday in laam la keeno macnaha layska fahmaya macnaha ayaa hee waxaa dhahaysaa markaa lianna siyaaqa yadullu calaa ihbaatin maxaa dhahaysaa siyaaqa warku u socda habka warku u socda ayaa yadullu calaa ihbaat meeshan ku tusinaya inuu hee ihbaatiyo in diidma aysan meeshan oolin weeyaan markaas famaa min daacin hee in laam la keeno hada bilahi towfiiq sala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin